alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kaiira muxaadaradu waxay ku saabsan tahay tarbiyatulawlaad bay ku saabsan tahay ubadka iyo barbaarintooda ayay ku saabsan tahay ubadkuna waa nicmo ilaahay marka waa nicma cadiima nicmooyinka adduunye ee waaweyn ayay ka mid yihiin waxyaalaha dadka biniaadamka aadka loo jeclaysiyena waa ka mid nicmooyinka adduunyana waxyaalaha ugu waaweyn ayuu ka mid yihiin ubadku ay ka mid yihiin sidaas aawadeed dadku waxyaalaha aad markaa u doonaan waxaa ka mid ah inay ubad markaa helaan wanaagsan inay helaan waxayna u qaybsan yihiin qaar marka horeba haya iyo qaar marka aan haynin laakiin u diyaara oo doonaaya ubad inay helaan sida qaalibka ah waxaanu ilaahay inoo sheegay nebiyada inuu u yeelay zawjaad iyo markaa ubadba inuu markaa siiyey ayuu ilaahay sheegay oo waxa uu allahu yidhi walaqad arsalnaa rusulan min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wa duriya waxaannu soo dirnay nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam rasuullaanu soo dirnay adiga hortaa waxaananu u yeellay dumaray qabaan iyo markaa tafiirba waa u yeellay marka inay tafiir lahaayeen baa laynoo sheegay nebiyada khaalibkoodu nebiyada qaarkoodna waa ku ducaysan jireen markaa ubadka ubad wanaagsan inuu ilaahay siiyo oo nebiyada qaarkooda ku ducaysanaya ilaahay waa inoo sheegay waatuu nebi zakariya odhanaayo wa innii khiftu lmawaaliya min waraa'ii wa kaanat imra'atii caaqiran fahab lii min laduunka waliya yarisunii wa yarisu min aali yacquub wajcalhu rabbi radiya wuxuu ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay ilmo wanaagsan siiyo ubad wanaagsan ku arsaaqo ayuu ilaahay ka baryayaa oo ilaahay weydiisanaya marka ducada waa laynoo sheegay nebiyadu inay ku ducaysan jireen ubadka wanaagsan oo ilaahay ay ka baryi jireen waa laynoo sheegay waana soo aroorto mawaadic baa laynoogu tilmaamay wakadalik kadalik waxaa kaloo uu markaa laynoo sheegay nebi ibraahim isaguna inuu saa si ku ducaysanayay waa laynoo tilmaamay marka ubadka wanaagsan in lagu ducaysto waa shay fiican weeye ubadka la doonayaana ubad fiican inay noqdaan weeyo ubad wanaagsan ay noqdaan durriyatan tayiba tafiir wanaagsan inay noqoto ayaa markaa waxa weeye fiican oo ubadoo dhan markaa lama dalbo oo ubadoo dhan lama weydiisto ilaahay ee waxaa la weydiistaa ubad wanaagsan baa la weydiistaa waaladiina yaquuluuna rabbanaa hab lana min aswaajina wa durriyaatina qurata acyunin wajcalna lilmuttaqiina imaama markaa ubad wanaagsan iyo sawjaad wanaagsan baynu dhahay u yeelo inay muuminiintu ku ducaysanayaan buu ilaahay inoo sheegay markaa ruux walibana inuu ku ducaystaa waa fiican tahay ubadka intaan marka ruuxa aanu helin inuu markaa dariiqii uu ku heli lahaa ubad wanaagsan inuu raadiyo waa loo baahan yahay waxaana ka mida isaga laftiisu inuu wanaagsanaado salaaxa iyo wanaagga la yimaado hadduu ruuxu wanaagsanaado in wax wanaagsan ilaahay ku arsaaqo ayay u badan tahay marka wanaagga iyo salaaxa inuu la yimaado ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay inuu markaa waxaa cid wanaagsan doortana waa loo baahan yahay oo markaa aabbaha iyo hooyada mid waliba ay wanaagsanaadaan inay labaduba wanaagsanaadaan waxay ka qayb qaadanaysaa ubadka laftoodu inay wanaagsanaadaan bay ka qayb qaadanaysaa hadday labaduba xumaadaan yacni ubadkuna waxay u badan tahay inay xumaadaan hadday labada midkood markaa u xumaado yacni midna u wanaagsanaadana saa si laag waxaa dhici karta markaa waxa weeye inay kala jiitaan ma wanaagga markaa waxa weeye ka wanaagsan buu raacaa ma ka xun buu raacaa marka waxa weeye ruuxu inuu isagu wanaag la yimaado mar labaadkana markaa cid wanaagsan doorto hadduu lab yahay iyo hadduu dhadig yahayba waa dariiqii lagu heli lahaa ubad wanaagsan lagu heli lahaa mar labaadkana in ilaahay laga baryo ubad wanaagsan laga baryo oo ilaahay la weydiisto inuu ilaahay ubad wanaagsan ku arsaaqo waxay ka mid tahay dariiqa lagu heli karo ubadka wanaagsan bay ka mid tahay waxaana markaa waxa weeye ay tahay in wanaaggii la ysfaro oo xumaantii la yska reebo aabbihii hooyadii markaa ay ku dadaalaan wanaaggii oo ay taacada iyo khayrka iyo wanaagga isfaraan allah wuxuu yidhi quu anfusakum wa ahliikum naara ka badbaadiya nafihiinna iyo ehelkiinnaba naar ka badbaadiya waxaa markaa ay ku fasireen culammadu sida taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen ta'muruhum bitaacati illaahi wa tanhaahum can macsiyati illaah yacnii waxaad amraysaa taacada ilaahay sidaad naarta uga badbaadinaysaa waxay tahay inaad ilaahay waxa lagu ateecayo inaad amarto caasiyitaanka ilaahay la caasiyayana inaad ka reebto iyo inaad ku kacdo wixii markaa waxa weeye ilaahay ku amray inaad adigu la timaaddo oo aad markaa ku kacdo aanad amarto kuna kaalmayso haddaad aragto iyagoo macsi ku suganna aad macsida markaa ka reebto kuna canaanato waxay ka mid tahay dariiqa laga badbaadin karo naarta laga badbaadin karo waxay ku soo ururaysaa in wanaaggii la faro xumaantiina laga reebo mar labaadkana markaa wanaagga loo horseedo yacni loogu noqdo markaa waxa qudwo iyo wax lagu daydo yacni loogu noqdo qof walibana xilkii markaa la amray inuu la yimaado waayo qof waliba xil buu leeyahay qof walba waajibaad buu leeyahay waajibkii uu lahaa inuu la yimaado kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatih sidaa nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waxaad tihiin raaci baa tihiin dhammaantiinna waxaa laydin su'aalayaa wixii la raaciyey ee mas-uulka looga dhigaa ruux walba la weydiinaya yacni ma ka soo baxay waajibkeedii mise kama soo bixin cabdullaahi bni cumar waxaa laga sheegay inuu yidhi adib ibnaka fa innaka mas'uulun canhu inankaaga edbi waa lagu su'aalayaa waa lagu weydiinayaa waxaa lagu su'aalayaa maxaad ku edbisay maxaadse bartay ayaa lagu su'aalaya isagana waxaa la su'aalayaa samafalkaaga uu ku samafalaayo iyo ateecitaanka uu ku ateecaayo ayaa la su'aalaya yacnii birulwaalideyn ula yimaado ayaa isagana la weydiinaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati midkiin kastaa waa raaci oo waxbaa loo diray midkiin kastana waa la su'aalayaa waxaa soo gelaya shakhsi kastaa soo gelaya waa caam marka umuuraha la sheega ee ka horreeya xadiiska intaas ka horreeya waxay noqonayaan tusaalooyin bay noqonayaan markii wax laga tusaaleeyey ayaa xukum caama oo guud oo wada koobaya markaana waxaa la keenay oo la yidhi kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati saa la waxaa xadiis lagu soo wariyey ninku inuu markaa edbiyo inankiisa ama ilmihiisa edbiyaa waxay uga wanaagsan tahay inuu sadaqad bixsado saac markaa sadaqada inuu baxsado raashina inuu ilmihiisa edbiyaa uga wanaagsan saasaa xadiis lagu soo wariyey tirmidi iyo imaam axmed ay soo wariyeen wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaanat lahu halaathun yu'addibuhunna wayakfiihinna wayarxamuhunna faqad wajabat lahu aljanna ninkii saddex gabdhood u sugnaadeen oo saddex hablood dhalay oo saddexdaa hablood edbiyey oo saddexdaa hablood kaafiyey oo waxay u baahan yihiin siiyey oo saddexdaa hablood u naxariistay nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam jannaa u waajibtay janno ayaa u waajibtay nin markaa raggii ka mid ah wuxuu ku yidhi yaa rasuulallaahi laba haddii ka yihiin ka warran rasuulki ilaahayu hadday laba yihiin ka warranoo labadaa uu ruuxu ku dadaalo oo uu edbiyo oo kaafiyo u naxariisto qaala wasintayni laba hadduu markaa waxa weeye edbiyo oo u kaafiyo oo u naxariistana saa si laag waxa weeye waa yeelanayaa oo wuxuu noqonayaa mid ay jannadu u waajibtay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay yacnii edbinta iyo barbaarinta iyo kaafinta yacni ubadka markaa la kaafiyo khaas ahaan marka hablaha ayaa markaa xadiisku markaa tilmaamaya markaa in janno lagu helaayo ayaa markaa laga qaadanaya marka waa mas-uuliyad weeye mas-uuliyadda caynkaasa in lagu dadaalo mas-uuliyaddiina waxay u baahan tahay quwa wa ammaana waxay u baahan tahay ammaano waxay u baahan tahay kartiya awood bay u baahan tahay mas-uuliyadda sida looga soo baxayaa labadaa mid walba lagama maarmaan bay u tahay ubadka salaaxooda iyo wanaaggooda waxyaalaha ka qayb qaadanaya waxaa ka mid a ah in markaa waxa weeye markaa shakhsi kasta wanaaggii uu la yimaado saynu soo sheegnay cid wanaagsanna uu doorto oo ninkii uu doorto gabadh wanaagsan marka uu raadiyo oo saalixada marka uu raadiyo oo marka waxa weeye xagga quruxda keliya aanu eegine xagga salaaxa iyo diinta marka uu eego waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati ddiini taribat yadaak markuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dumarka waxa lagu guursadoo lagu doorto ou yidhi tunkaxul mar'atu liarbac gabadha waxaa loo guursadaa afar arrimood mid ahaan baa lagu guursadaa ama xoolaheeda daraaddeed ama nasabkeeda daraaddeed iyo xasabka iyo sharafta aabbayaala ah ilaahay daraaddeed baa loo guursadaa ama quruxdeeda daraaddeed baa loo guursadaa ama diinteeda daraaddeed baa loo guursadaa ayuu wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati ddiini taribat yadaag ku guulayso diinta u saaxiibka ah yacni markaa gacmahaagu ha boodhoobaane oo ha ciidoobaane sidaa ninka loo amray inuu markaa gabadh diin leh uu raadsado ayaa gabadhana laga rabaa nin diin leh inay markaa waxa weeye doorato oo ay aqbasho yacni laga rabaa waana tuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh hadduu idin yimaado nin markaa diinkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa a ka raalli tihiin oo wanaagsan yahay diinkiisa iyo tadayunkiisa iyo diin yeeladkiisa uu diinta ku camal falayaa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu uu wanaagsan yahay markuu idin yimaado oo bimacnaa gabadh idinka soo doono fazawijuuhu u guuriya ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid haddii markaa sidaa ay yeeli weydaan yacni fitna arlada ku sugnaan doonta iyo fasaad ballaadhan baa ku sugnaan doonaa bimacnaa guurkii haddii markaa waxa weeye sharcigaha ah aan lala iman waxa markaa imanaya fasaad kalaa imanaya waayo bini aadamka waxaa lagu abuuray yacni caqli iyo shahwa labadaba lagu abuuray caqligii wuxuu ku garanayaa waxa wanaagsan waa ku garanaya waxa xunna waa ku garanaya wixii xumaa caqligu waa ka reebaya haddana shahawaad baa lagu abuuray naftu ay waxyaalaha xun jeceshahay oo ay markaa waxa weeye markaa doonayso xumaanta ay markaa rabto waxyaalaha dembiga ah iyo xadgudubka ah ay markaa naftu rabto marka maadaama ay sidaas tahay dariiqii wanaagsanaa haddii markaa aan lala imanin oo aan markaa waxa weeye markaa lagu gaadhin waxa uu ruuxu doonaayo waxay noqonaysaa dariiq qaldan buu markaa ku gaadhaya hadduu markaa waxawaye guurkii markaa la fudaydin waayo guurkii markaa uu sahlanaan waayo xumaantii siyaalo kaley u dhici kartaa oo ay u iman kartaa oo sinada iyo xumaanta kale ayaa faafays takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid waa siduu nebigu u leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa loo baahan yahay mid waliba ka kale inuu ku doorto xagga diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka inuu ku doorto ayaa markaa loo baahan yahay oo taas marka waxa uu ka dhigo yacni miisaanka uu wax ku dooranayo ee ugu mudan inuu kaa ka yeelo oo uu taa wax ku doorto oo markaa labada ruux marka ay noqdaan laba ruuxoo wanaagsan ay noqdaan oo haddii aabbaha iyo hooyadu markaa mid weliba ay wanaagsanaadaan ilmuhu inuu wanaagsanaadana waa ka imanays waatuu allaah u yidhi yani wa kaana abuuhumaa saalixa yacni waxa weeye haddii markaa waxa weeye waalidku uu wanaagsan yahay ama waalidiintu ay wanaagsan yihiin salaaxa ay waalidiintu wanaagsanaayeen ayaa ubadka laftoodana lagu dhowrayaa oo lagu ilaalinayaa oo markaa ducadooda iyo markaa cibaadadooda iyo salaaxooda ayaa yagana markaa anfacaysa wax ka gaadhaysa taas ayaa wax ka gaadhaysa qudwana waa u noqonayaanoo waa ku dayanayaan qudwana waa u noqonaya waayo ilmuhu cidda ugu horrayse uu fiirsadaa waxa weeye uu eegayaa waa aabbihii hooyadii haddii aabbihii hooyadii ay wanaag inuu ka arko waxa weeye wanaaggii buu isaguna ku dayanaya oo waxa weeye ah, markaa noqonayaan in iyaguna isku dayaan markay arkaan iyagoo cibaadada ku dadaalaya iyagoo salaadda ku dadaalaya iyagoo tukanaya iyagoo salaaddii ilaalinaya iyaga laftooduna waxay is odhanayaan markaa salaaddaa la kaalay oo markaa ilaaliya bay odhanayaan saasay is odhanayaan markay arkaan yacni hooyadii oo xijaabkii ku dadaalaysa oo markaa waxa weeye cawraadkeedii asturaysa oo mar kastoo dabadda ay u baxayso sii xijaabanaysa inantii yaraydna waxay isku dayaysaa iyaduna saasi si laeg inay xijaabato ayay isku dayeysaa oo markaa cawradeeda asturto yacni hooyadeed bay markaa ku dayanaysa yacni qudwo iyo ku dayasho ayay u tahay aabbihii saas si la-eg waa ku dayanayaan markaa ilmihii waa ku dayanayaan oo waxa weeye tashabbuh inay isu ekaysiiyaan yacni markaa ayay markaa samaynayaan marka dariiqa wanaagga ficil ahaan bay ugu horseedayaanba oo markaa ay ugu saamaynayaan waxaana la yidhaahdaa dalaalatu alficli afsaxu min dalaalati alqowl tusinta marka ficil ahaan wax loo tusiyo baa ka fasaaxa iyo marka waxa weye caddayn badan ee odhaahda markaa ka caddayn badan odhaahda ka caddayn badan marka ilmihii eh, in marka waxa weeye wanaaggaas marka hore eh, gundhigga marka u noqonaya waxa weeye waa salaaxa labada waalid ay wanaagsan yihiin mar labaadka dariiqa wanaagsan ay ku kulmayaan waa in marka ay noqotaa inay aadaabtii sharciga ahayd ay qaataan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay haddii waxa weeye markaa marka ninku markaa u tegayo haweenaydiisa uu markaa dikriga soo arooray xadiisku sheegaayo uu yidhaahdo bismi illaahi allahuma jannibna shaytaana wajannib ishaytaana maa razaqtana nebigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam lam yadurahu shaytaanu lam yadurahu shaytaanu abada hadduu ducadaa ku ducaysto bisimka ilaahay hadduu markaa waxa weeye xuso marlabaadkana allah baryo yacnii ilaahay baa awoodda leh wax walba ilaahay baa bixiya arsaaqda ilaahay baa bixiya wanaagga ilaahay baa bixiya maadaama marka waxa weeye ilaahay marka uu isagu awoodda leeyahay wax kastoo wanaagsan iyo wax kastoo nicmaaba isagu ku deeqaayo dee ciddii marka waxa weye deeqda markaa yacni markaa khaniga ahayd ee wax walba ku deeqaysoo wanaagsan ayaa la weydiisanaya bisimkii ilaahay baa lagu bilaabaya markaasaa la odhanaya allaahumma jannibna ashaytaana ilaahw shaytaan naga fogee shaytaan ilaahw naga dheeree oo naga fogee wa jannib ashaytaana maa rasaqtanaa shaytaankana ilaahu ka fogee waxaad nagu arsaaqday wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa in yuqaddar baynahumaa waladun haddii ilmo dhexdooda loo qadaro inuu calool galo ilmahaas shaytaan weligii ma dhibo shaytaan waxba ma gaadhsiiyo ma dhibo waxay ka mid tahay dariiqa markaa ilmuhu saalix ku noqonayo ku wanaagsanaanayo diin ahaan ayay ka mid tahay lam yadurahu shaytaanu abadan waxaa soo gelaya dararkii xagga diiniga ahaa diin ahaan inaan u dhibayn oo ilmo faasiqa ama markaa gaala ama munaafiqa ama xun inaanu noqonayn xagga markaa waxa weeye badan ahaan iyo jidh ahaanna inaanu u dhibayn oo waxa weeye shaytaanku intuu dureeyo yacni mid markaa dhacayo oo suuxaya ama waalanaya ama wax la mida inaanu markaa noqonayn marka shaytaan waxba ma yeelayo waa arrin aad iyo aad u weyn marka ducada caynkaasa iyo dikriga in lagu ducaysto waxay ka mid tahay dariiqa ka qayb qaadanaya salaaxii iyo wanaaggii yacni ka qayb qaadanaya weeye yacni taasuu markaa ka mid waxaa kaloo ka mida waxyaalaha salaaxa iyo wanaagga ka qayb qaadanaya yacni quudka la cunayo ee ilmaha lagu korinayo iyo xataa markuu caloosha ku jiro waxa la cunayo ee hooyada la siinayo waa inuu noqdaa markaa wax xalaala waa inuu noqdaa wax xalaala waa inuu noqdaa wa kullu jismin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih waxaa nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni laga soo wariyey jidh kasta oo ku baxay oo ku koray oo ku weynaaday yacni xaaraan naar baa u xaqnimo badan hadduu waxa weeye jidhkii markaa u noqdo mid xaaraan quudanaya wuxuu markaa noqonayaa salaaxii iyo wanaaggii inuu ka tegayo oo markaa waxaweye isaguna xumaantii yacni la imanayo inuu xumaantii la imanayo oo macaasidii iyo waxyaalahaasi u sahlanaanayaan sidaas aawadeed ceeshka la cunayaa inuu noqdo ceesh xalaal ah waxay ka qayb qaadanayaa salaaxa ilmaha ayuu ka qayb qaadanayaa inuu markaa wanaagsanaado ilmo wanaagsan marka uu noqdo ayuu ka qayb qaadanaya xataa marka ilmuhu markaa caloosha ku jiro hooyada markaa inaan cadho badan laga cadhaysiin oo markaa cadhada aad isaga ilaaliso yacni waxay u fiican tahay yacni ilmaha farxaddiisa iyo wanaaggiisay markaa u fiican tahay laakiin hadday markaa noqoto marka waxa weeye mid markaa had iyo jeer yacni markaa cadho iyo marka waxa dagaal iyo marka waxa dhib ku jirta ilmahaasna waxa weeye saamayn bay ku yeelanaysa saamayn ayaa laftiisa ay ku yeelanaysa xuquuqda marka ilmuhu yeelanaya waxaa ka mida marka waxa weeye u dhasho in waxa weeye marka loo bixiyo timihii marka in laga xiiro yixdii laga xiiro oo waxa weeye markaa sadaqad laga bixiyo timaha marka la miisaana in laga bixiyo iyadana waxa weye waa sunni oo aadaabta soo aroortay ayay ka mid tahay oo iyaduna marka waxaa timi nusuusta markaa ku timi axaadiista qaarkood ku soo aroortay waxaa ka mida waxa weeye in markaa ilmihii laga walqalo oo markuu toddobada gaadho laga walqalo waana laga horraysiin karaa magac wanaagsanna loo bixiyo magacyada loo bixinaya waa inuu noqdaa magac markaa aan xaaraan ahayn iyo magac aan karaahiye ahayn waxaa jirta asmaa muxarama oo in lala baxaa inay bannaanayn ayaa markaa jirta sida waxa weeye markaa erayga cabdi oo markaa waxa weeye markaa looga addoon dhigay cid makhluuq ah oo haddii la yahay cabdunebi ama cabdulxuseyn yacni markaa la yidhaahdo ama cabdunebi la yidhaahdo nebiga markaa addoonkiisii ama la yahay xuseyn ibnu caliy addoonkiisii ama cabducaliy yacni cali ibnu abi taalib addoonkiisii yacni markaa la yidhaahdo ama cabdulkacba yacni addoonkii kacbada ama cabdushamsi asmaada caynkaasi waa ism mucabad ligayr illaah waa muxaram in loo bixiyo ma aha marka magacaan markaa waxa weeye xaaraan ahayn karaahiyana ahayn waa in loo bixiyaa waxaa jirta asmaa karaahiye ah iyo asmaa xaaraana ah jirta in lala baxa aynay bannaanayn magacyada wanaagsan ee lala bixi karo waxaa ka mid a yacni waxa weeye Eh, in cabdullaahi ama cabduraxmaan yacnii magac markaa ilaahay looga addoon dhigay in markaa waxawaye loo bixiyo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi axabu alasmaa'i ila allahi cabdullaahi wa cabduraxmaan magacyada markaa ilaahay loogu jacaylka badan yahay waa cabdullaahi iyo cabduraxmaan weeyi waxaa la miday yidhahdeen culammadu asmaada ilaahay eh, magicii markaa waxa weeye cabdi ee loo idaafeeyaana waa la mid oo haddii la yidhaahdo yacni markaa cabduljabbaar ama cabdulkhaaliq ama cabdulmuqtadir yacni waxaweye waa la mid asmaadii ilaahay haddii marka waxa weeye saasoo kale marka waxa weye looga addoon dhigo yaguna marka waxay noqonaysaa markaa mid la mid ay noqonaysa in laga walqalaa iyaduna waa ka mid oo kullu ghulaamin murtahinun bicaqiiqatihi waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilmo kastaa ama inan kastaa waxa uu rahman yahay walqashiisa marka waxa weeye xuquuqda uu leeyahay waxaa ka mid a ah in laga walqalo waa sadaqad marka waxaa laga bixinayo shukrinaq ah oo nicmada uu ilaahay ugu deeqay oo siiyey ayuu kaga shukrinaqaya xuquuqda kale uu leeyahayna markaa in la siiyaa waxay ka mid tahay waxyaalaha tarbiyada wanaagsan ka qayb qaadanaya oo hadday tahay masruufkiisii iyo radaacadiisii iyo naasnuuggiisii yacni markaa mid walba inuu markaa helo wax kaafinaya khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf waxaa markaa ka mida markaa guditaanka la gudaayo ayaa markaa ka mid a waxaa ka mida xidaanada la soo korinaayo ayaa lasoo barbaarinayo ayaa ka mid a waxaa ka mida waxa weeye aadaabta la edbinaayo oo wax la barayo ayaa markaa ka mida waa tii xadiiskii markaa uu inoo sheegaayey yacni markaa hablahoo kale markaa waxa in la edbiyo oo markaa waxa weeye xukum hablaha ku gaarana ma aha inamadana saas si laeg waa u baahan yihiin waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ibtuliya bishayin min hadihi albanaati facallamahunna wa addabahunna fa axsana ta'diibahunna yacni mid kastoo lagu imtixaano shay ka mid ah wax ka mid a ah hablahaas oo dabeed markaa waxbara oo edbiya oo aadaabtooda wanaajiya yacni naarta ayay markaa u yihiin qaar lagaga xoraynayo ayay markaa u yihiin marka waxaa weeye tacliimtii wax la baraayey ayaa soo gelis wax la barona waxa ugu horraysa diinta in la baro wax la baro waxa ugu horeeya diinka in la baro ayaa ugu horraysa oo ugu miisaan badan oo cibaadadoodii iyo caqiidadoodii yacni inay bartaan maxay ictiqaadinayaan say ilaahay u caabudayaan tahaaradooda say noqonaysaa salaadooda say noqonaysaa say u tukanayaan say u tahaaro qaadanayaan yacni waxa weeye kullu daalika in la baro ictiqaadka saxiixa in la baro caqiidada xun markaa waxa in laga ilaaliyo waxyaalaha shirkiyaadka in laga reebo ashirku wa wasaa'ilu yacni waxa shirkiga ah ee waxa weeye markaa rabbi loogu shariig yeelaayo hadduu akbar yahay iyo hadduu asqar yahayba waa in marka waxa laga ilaaliyaa oo la baraa si uu marka uga taxadiro o isaga jiro wax loo diidayo laga reebayana waxa ugu weynaansha badan shirkiga ninkii saalixa muxuu yidhi ee luqmaan loodhan jiray waid qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billaah ina ashirka la cadiim inankiisii markuu la dardaarmayey wuxuu idhi inankaygii yaraayow ilaahay ha u shariig yeelin ilaahay waxba ha la wadaajin inna ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn xadgudub weyn weeye shirkigu wuxuu ka reebo waxa ugu horraysay inuu shirkiga ka reebay baa ugu horraysay waxay ku tusinaysaa siduu markaa shirkigu u weyn yahay ku tilmaamaysa waayo waa acdamu dembin cusiya allaahu bihi waa dembigii ugu weynaa ilaahay lagu caasiyayo shirki weeye dembi ilaahay lagu caasiyo kii ugu weynaa weeyaan saas aawadeed shirkiga marka laga reebaayo waa in shirkigii la baraa maxaa shirki ah maxaa shirki noqonaya maxaa shirki wasiilo u ah yacni waxa weeye haddii aanu garanayn iskama ilaalin karo caraftu shara laa lisharri walaakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiih sharkaan gartay sharnimo uma baran ee waxaan u bartay si aan isaga ilaaliyo kaan sharka baran oo dadka ka midina waa ku dhacayaa sharkii isagaan garanayn waxaan inuu shar yahay markaa sidaas aawadeed shirkiga in la barto si looga taxadiro laysaga ilaaliyo waa arrin aad iyo aad u muhiima ubadkina waa in laga reebo dadka qaarkood ubadka markay u dardaarmayaan oo la hadlayaan waxa ugu badan ay kala hadlaan waxa ugu badan adduunyada inay kala hadlaan iyo lexo jeclada wax dhaqo wax tabco caynka caynkan waxaan samee laxajeclo yeelo waxa weeye waxa laga yaabaa cibaadadii inuu ilaaliyo shirkigii inuu iska ilaaliyo cibaadadii inuu ku dadaalo yacni inaanu markaa laba soo qaadin amrinba ya inuu ilaahay ka baqo oo markaa waxa weeye shirkiga iska jiro oo tawxiid la yimaado oo cibaadada ilaahay u saafi yeelo oo salaadda ilaaliyo taas waxa weeye inaanu amrin dhici kartaa laakiin wuxuu amraayo u dardaarmayo ee kula dadaalaya ee adduunya uu noqoto adduunyadii waa laga tegayaa wakhtigeeduna waa kooban yahay marka waxa weeye dardaaranka iyo hadalka iyo waxa weeye inuu u bato aakhiro waxa ka anfacaya ayaa markaa muhim ahayd marka waxa weeye shaygii miisaanka badnaa ee weynaanshaha badnaa in la dayaacay shay marka waxa weeye fududoo iska sahlanna yacni markaa lagu dadaalayo lagula dadaalayo ayaa ka imanaya meesha ta noocaasina waxa weye mid qalada wey mid qalada wey adduunyadu qofka iskaga abuuran tahay ilmo kastaba waa ku abuuran tahay waa arrin markaa waxaa weeye naftiisuba marka hore iska doonayso weeye marka iyadii inaad ku sii tukuntukiso yacni markaa diintiina ilowdo waa arrin qalada weeye waana tarbiye qaldan weeye tarbiye qaldan weeyaan tarbiyada saxdina waxay tahay diinka markaa waxa in lagula dadaalo diinka in lagula dadaalo ayaa tarbiyada saxdii tahay oo waxa weeye diinla'aanta looga digo diinla'aanta looga digo hadduu waxa weeye markaa xataa adduunyada faqri iyo markaa uu ku nool yahay yacni markaa xoolo yaraan uu ku nool yahay laakiin markaa diinkiisu dhowran yahay yacni saciid buu noqonayaa waxaa noqonayaa mid jannaad markaysagaa galo ku waara abadal aabaad sacaada abadiya ayuu helayaa iyo liibaan abadi ah laakiin hadduu adduunyadii khani noqdo taajir noqdo xoolo bato oo markaysaga wax fara badan uu dhaqdo oo uu marka waxa weeye diinkiisu aanu fiicnayn iyo camalka uu diinta ku camal falayaa dee wuxuu noqonayaa inuu waxa weeye yacni markaa khasaare ama naaqisa ama dhammaystiran inuu ku yimaado hadduu waxa weeye fisqii markaa ku dhinto laakiin asalkii tawxiidka u haysto oo laakiin faasiqnimo ku dhinto waxa weeye ahlulkabaa'ir isaga oo dembiyo waaweyn dhex dabaalanaya uu sidaa ku dhinto oo daa'imsan dee waxa weeye wuxuu u bandhigan yahay ciqaab buu u bandhigan yahay waxaa dhici karta khasaare jus'i ah inuu ku yimaado oo waxa weeye markaa la soo ciqaabo wa taxta almashii'a mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay ayuu markaa hoos yaallaa in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh hadduu markaa gaalnimo ku dhacana waxay noqonaysaa oo gaalnimo ku dhintana waxa weeye khani kasta adduunyada ha ku ahaado waxalla wax xoolo badnaantaasay u taraysaa ma jirto waxaanu ku sugan yahay khasaare abadiya ayuu ku sugan yahay marka diinka in lagula dadaalo ayaa aad iyo aad marka u muhiima markuu ninkii saalixa ahaa shirkiga ka reebay inankiisii oo yidhi marka laa tushrik billaah ina ashirka la dulmun cadiim wuxuu markaa kaloo amray waxyaalaha marka wanaagyaalkiiyo taacaadka ah buu amray waxyaalaha xumaanahana waa ka reebay oo waxa weeye salaadda inuu ku dadaalo ayuu amray oo waxa markaa uu yidhi yaa bunaya aqim asalaata waamur bilmacruufi wanha cani ilmunkari wasbir calaa maa asaabak inankaygi yaraayow salaadda oog wanaagga faro wanaagga amar xumaanta dadka ka reeb kuna sabir wixii dhibaato ee kugu haleela ku sabiro ku adkayso wuxuu amrayaa naftiisii inuu noqdo mid saalixa u wanaagsan inuu noqdo oo qofku waxa weeye marna wuxuu noqdaa saalixun linafsihi haddana muslixun lighayrihi in naftiisii uu saalixu yaho wanaagsan yahay oo isagu wanaaggii la imanaayo xumaantiina ka tegaayo wa muslixun lighayrihi cid kale inuu hagaajinayo oo dadkii kalena wanaagga inuu faraayo xumaantana ka reebaayo marka labadii arrinba waa u kulmiyey aqim asalaa inaanu isagu shirkiga la imanay tawxiidka la yimaado inuu salaadda oogo inuu dadka kalena hagaajinayo oo wanaaggooda ku dadaalayo oo wanaagga faraayo wanaagga amraayo xumaantana ka reebaayo kolleyba dee dhibaataa ka imanays hadduu qofku wanaagga faro xumaantana reebo dadkii waa canjarafaynayaan waa dhaleecaynayaan waa caayayaan waa dhibayaan taana ku sabir buu yidhi wasbir calaa maa asaabak wuxuu ka reebay waxyaalaha markaa dabeecadaha iyo dhaqamada xunxun ay ka mid tahay yacni markaa kibirka walaa tusacir khaddaka linnaas walaa tamshi fi alardi maraxa ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur yacni waxaa weeye inuu markaa kibro oo waxa weeye uu sanka taago waa u diidey inuu isqaadqaado oo markaa waxa weeye si kibirle u socdo taana waa u diido taana iska daa buu yidhi yacni waxa weeye wuxuu amrayaa wanaaggu amrayaa xumaantu ka reebay khulaasadu waxaa hadalku ururayaa waxay tahay yacni marka ubadkii waa in wanaaggii la faraa xumaantii laga reebaa yacni diinka inay ku dadaalaan yacni markaa la amraa yacni waa arrin aad iyo aad u muhima ah. lagu barbaariyaa yacni markaa iimaanka lagu barbaariyaa sharaa'icda islaamka inuu ku dhaqmo iyo xaqaa'iquliimaan inuu la yimaado nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ghulaamu ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahak idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta faastacin billaah markuu cabdulaahi bnu cabbaas nebigu la hadlayay calayhi asalaatu wasalaam wuxuu idhi inan ow ilaahay ilaali haddaad ilaahay ilaaliso ilaahay waa ku ilaalinaya waxaa loo jeedaa cibaadada ilaahay iyo taacada ilaahay ilaali marka ilaalinta ilaahay la ilaalinaya waxaa soo gelaya ictiqaadka saxda inuu la yimaado waxaa soo gelaya cibaadaadka inuu la yimaado oo taacaadkiiyo cibaadaadkii la yimaado waxaa soo gelaya macaasidii xumaantii inuu ka tago shirkigii inuu ka tago fisqigii iyo macaasidii inuu ka tago oo ka dheeraado bidcadii inuu ka tago waxaa soo gelaya markaa xuska uu ilaahay xusaayo kullu daalika ayaa soo geliya ixfad illaaha yaxfadk ilaahay ilaali haddaad ilaahay ilaaliso ilaahay waa ku ilaalinaya haddaad taacada ilaahay ilaaliso iyo cibaadadiisa iyo tawxiidkiisa iyo ikhlaaskiisa iyo taacadiisa haddaad ilaaliso allah waa ku ilaalinayaa wuxuu kaa ilaalinayaa aafaadkiiyo masaa'ibkiiyo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka iyo mahaarigta iyo halaaguu kaa ilaalinaya ixfad illaaha tajidhu tujaaha ilaahay ilaali oo diinkiisa ku dadaal yacnii icaanadiisa iyo kaalmayntiisa waxaad ka helaysaa hortaadaad ka helaysa yacnii kurbo kasta iyo dhibaato kastoo kugu timaadda ilaahay baa kaa qaadayo faraj kuu yeeraya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib siduu allahba uu yidhi cid kasta oo ilaahay ka baqata ilaahay wuxuu yeelayaa faraj uu kaga baxo dhibaatadaas wuxuuna ka arsaaqayaa meelaanu filanaynin ayuu ka arsaaqay meelaanu filanaynin ayuu ka arsaaqaya idaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billaah waa tawxiidkii ikhlaaskii haddaad istaa cid wax weydiiso allah weydiiso yaa haddaad is marka wax cid kaalmo weydiiso allah kaalmo weydiiso marka allah in laysku xidho oo quluubta allah lagu xidho ayaa la rabaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu marka waxaa ku tarbiyeynayo dadka ku barbaarinay oo marka waxa xaqaa'iqda iimaanka ayuu ugu yeedhayo ku barbaarinay waxaana layna amray ubadka markaa iyo ehelkaba in la amro wanaagga ayaa layna amray waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muruu awlaadakum asalaata lisabciin wadribuuhum calayha licashrin ubadkiinna waxaa amartaan salaadda amra muruu awlaadakum asalaata lisabcin toddoba jir markay yihiin waxaa amartaan salaadda amra wadribuuhum calayha licashrin markay toban jir yihiinna ku garaaca ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam waxa weeye waa sida lagula dadaalaayo toban jir markuu yahay ilmihii qaangaadh ma aha wax ku waajibi ma jiro wax ka xaaraanina ma jiro ma qaangaadhin sida khaalibka ah oo waxa weeye da'dii lagu qaangaadhayay ma gaadhin maadaamay sidaas tahay iyadoo shaygan aan waajib ku ahayn ayaa haddana la yidhi markaa waxay ku garaaca culammadu waxay yidhahaan waxaa looga jeedaa yacni waxa weeye tarbiya looga jeedaa lagu barbaarinayo oo ta'diib ah waa lagu edbinayaabaa laga tilmaamaya laakiin ma aha ciqaab markaa waxay dembi ay galeen oo lagu ciqaabaya ma aha waayo dembi loo qorayaa ma jiro rufica alqalamu can halaasa waxaana ka mid ahaa wa can isabiyi xataa yaxtalim ilmihii sabiga ahaa qalinka waa laga kor qaaday oo dembi loo qorayaa ma jiro ilaa uu ka qaangaadhaayo dembi looma qorayo muruu awlaadakum salaata lisabcin wadribuhum calayha licashrin marka waxa weeye waa tarbiyo lagu barbaarinayo salaaddii wakadaalika soonkana saas si laeg baa loogu barbaarinayaa wa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ubadkooda way soomin jireen ramadaanta marka ramadaanta ay soomaan ubadkana way soomin jireen xataa qaar yar yar bay soomin jireen ilaa la soo wariyey markay qaarkood ooyaan in markaa waxa la ciyaarsiin jiray si ay markaa u ilaawaan yacni markaa la ciyaarsiin jiray waa haddii calaa kulli xaal ay awoodi karaan ayaa la soominaya laakiin haddii ayna awoodi karin oo ay markaa dhibaato ku tahay oo ayna kari karin iyadu waa ka duwan tahay oo xaalka noocaasa waxayna awoodi karayn laguma kallifaayo waxaa loo laqimayaa marka tawxiidka iyo marka waxaa jawaabaha saxda ee laga jawaabayo su'aalaha saddexda ah man rabbuka wamaa diinuka waman nebiyuka alusuul halaasa towxiidkii baa loo laqimayaa tawxiidkii ayaa loo laqimaya xumaantii ayaa laga reebaya oo shirkiguga horreeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam inamadii markaa wax inantiisu dhashay mid ka mida oo xasan ama xuseen ayaa wuxuu qaatay markaa sadaqadii la soo ururiyey zakadii zakaatulfitrigii xabad timira oo markaysaga ka miduu qaatay markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam kakhin kakhin daad markaa waxa ka tuuray oo marka uu yidhi yani marka akh akh oo kale yani uu ku yidhi waa reebisuu ka reebaayo inna sadaqata laa taxilu limuxammadin walaa liaali muxamed waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqadda ama zakadu uma xalaal ahaa muxamed iyo qaraabada muxammed toonna marka inankanna dee qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu ka mid ahaa marka maadaama u xalaal ahayn iyadoo aan dembi loo qorayn ayaa haddana marka waxa weeye laga reebayaa oo loo diidayaa oo lama odhanaayo qofkii waxaway waa ilmo yar oo isaga waxba kama xaaraanaha iska daaya loo odhan maayo ee waxay noqonaysaa marka in laga reebaayo sidaa nebigu uga reebay calayhi salaatu wasalaam in looga reebayo ayaa laga qaadanaya waayo haddii la ysaga daayo waxyaalaha dembiga ah oo ruux iska caadaysto oo ku barbaaro oo si iska isticmaalo la ysaga daayo uu ku weynaado hadhow markuu weynaadana ma daynayo man nashaa calaa shayin shaaba calayh kii shay ku barbaaraa waa ku ciroobaa baa la yidhi yacnii sidaasu waa ku weynaadaa waa ku ciroobayaa sidii buu markaa halkii ka haynaya tarbiyada qofku waxaa markaa la tarbiyayn karaa intuu markaa waxa yar yahay yaa yacnii markuu yar yahay ayaa la tarbiyayn karaa wuxuu ka dhigan yahay baa sidii laan qoyan oo kale ka dhigan yahay laanta qoyani marka ay qoyan tahay waa la qalloocin karaa haddii la qalloociyo waa qallooc samaysaa laakiin markay qallasho markaa ma qallocsamayso haddii laysiyaa qalloociyo way jabaysaa marka qofka marka waxa weye xumaanta ku weynaaday wuxuu ka dhigan yahay laantaa qallasho kaluu ka dhigan yahay qofka marka waxa weyan yacni yarina wuxuu ka dhigan yahay laantaa qoyanoo kaluu ka dhigan yahay marka tarbiyadii waxaa aqbalaya yacni u sii sahlan tahay qofkaa da'diisu yar tahay bay aad ugu sii sahlan tahay saas aawadeed waa in lagula dadaalaa in waxa weeye markaa khayrka la amro xumaantana laga reebo qur-aanka waa in la baraa yacni xalaqaadka cilmiga la keenaa shareecadii markaysagaa la baraa tacliimta diinka la barayo ayay markaa soo gelaysa baritaanka markaa diinka la barayo fadli badan baana ku jira in waxa weye qur'aanka la baro oo marka waxa weye ilmihii ay noqdaan qaar marka qur-aankii xafidsan ay noqdaan waxaa ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni marka ilmaha markaa waxaa qur'aanka marka waxaa barta ee marka xafida labadiisa waalida aakhire waxaa loo geliyaa taaj baa loo geliyaa marka waxay ku tusinaysaa fadliga ay leedahay ay ku tusinaysa marka in lagula dadaalo qur'aanka inay bartaan oo qur-aankii xafidaan waalidkiina waxaa ugu jira fadli ilmihiina waxa weeye waxaa ugu sugan fadli iyo ajar ayuu ka helayaa oo waxa weeye khayr baa loo horseeday oo lagu barbaariyey marka uu yar yahayna waa dhici kartaa in qur'aankii waxa la qaybsiiyo la baro waa dhici kartaa waalidkiina fadiiladaasuu ka helayaa marka waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha marka waxa loo baahan yahay marka maadaama marka tacliim laynoo sheegay tacliimta waynagii sheegnay waxaa ugu sii muhiimsan inay tahay diinka in la baro inay aad iyo aad ugu sii muhiimsan tahay oo waxa marka cibaadadooda iyo diinkooda iyo caqiidadooda yacni marka ay ku saxmayso yacni mid walba marka in la baro waxa weeye qudwo saalixa in loo noqdo oo waxa weeye marka waxa wanaagsan loo horseedo oo la tuso in waxa weeye loo duceeyo dadka qaarkood markaa ubadkooda markay wax ku qoonsadaan way habaaraan in la habaaro ma aha tarbiyadii wanaagsanaydna way ka hor imanaysaa habaarka waa aad iyo aad laysaga jiraa weliba dumarka ayaa habaarku ku sii badan yahay oo waxa weye waa tii xadiisku sheegaayey in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam tugsirna allacna wa takfurna alcashiir markuu yidhi waxa weeye yaa macshara anisaa'i tasaddaqna fa innii ra'aytu akarakunna min ahli innaar ururka dumarkow wax sadaqadaysto waxbaxsada waayo badankiinna waxaan ku arkay naarta ayaan ku arkay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam way weyddiyeene waxay dhahan maxaan markaa taasi ku dhacday wuxuu idhi way kufriyaan waxay yidhahaan yaa rasuulallahi ma waxay ka kufriyaan ilaahay wuxuu idhi maya waxay ka kufriyaan markaa ninka xaqiisay ka kufriyaan waxayna fara badiyaan lacnaddana way badiyaan lacnadda waxaa loo jeedaa habaarka iyo cayda ayay badiyaan baa laga tilmaamayaa lacnada macnaha caamkaa baa looga jeedaa marka waxa weeye habaarka in aad yo aad laysaga jiro carabka la ilaaliyo weeye oo waxa weeye marka ilmihi ayna gabadhii ku odhan ama hooyadii ayna ku odhan yacni waxa lagu sii qaad yacni markaa bela kugu dhacday iyo yacni waxaweye qidhim lagaa sii iyo yacni waxyaalaha marka waxa weeyaan yacni carabada laga yaabo inay markaa dad badan carabadooda iskaga dareertay oo ay aad uga dhacdo taasoo kale waa in aad iyo aada la ysaga jiraa oo waxa weeye carabkii la kaantaroolaa ilmihii marka wax lagu qoonsado waa in loo duceeyaa in ilaahay hagaajiyo in ilaahay islaaxiyo in ilaahay wanaajiyo laakiin waxa weye haddii marka waxa lasii habaaro waxay noqonaysaa shaytaankii in loo sii kaalmeeyey noqonaysa shaytaankii in loo sii kaalmeeyey ayay noqonaysa waxaa jiray nin saxaabi ahaa oo khamriga cabbi jiray baa jiray markaasaa nebiga loo keeni jiray calayhi salaatu wasalaam marar badan baana nebiga loo keenay marar badan ayaa nebiga loo keenay iyadoo khamrigii lagu wado ayaa loo keenay markaasaa nin saxaabiya ah wuxuu yidhi lacanahu allah maa akhara maa yu'taa bihi ila annabiy sala allahu aleyh wasalam ilaahay ha nacdale maxaa ka badan inta nebiga loo keenayo calayhi salaatu wasalaam maxaa ka badan yacnii in fara badan baa nebiga loo keenaya iyadoo waxaa xun markaa lagu wadaa khamriga markaasaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tucinuu calayhi ashaytaan shaydaanka ha ugu kaalmaynina wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habaarka la habaarayaa inay tahay kaalmo shaydaankii loo sii kaalmaynaayo oo kanna la sii tukintukhinayo ilaa habaarkaasi waxa weye isagii laftiisi waa dhibayaa markaa shaydaankii loo kaalmeeyo ma aha oo ilmaha markaa la habaaro haddii wax lagu qoonsado in loo duceeyo in lahay islaaxiyo in lahay hagaajiyo in lahay wanaajiyo in lahay hanuuniyo yacni markaa taas in loogu duceeyo oo ducadaas lagu celceliyo aad ilaahay loo baryo awqaad badan ayaa aad iyo aad u muhima taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha wanaagga ilmaha ka qayb qaadanaya ducada wanaagsani ayay ka mid tahay waxaana xadiis ku saarootay laa yaruddu alqadaa'a ila adducaa qadaaga ma celiyo qadarkiiya qadaaga yacni duca mooyaane wax kale ma celiyaan ayaa xadiis ku soo aroortay sheekh albaani u quweynaayo oo uu taxsiininayo saxiixuljaamica ducada lafteeduna dee qadaagay ka mid tahay oo marka leeyahay laa yaruddu alqadaa ila adducaa wax markaa qadarkii ka baxsan baa qadarkii celiyay laga tilmaami maaye qadarkiibaa qaarkiiba qaarka kale lagu daafacayaa oo sida markaa cumar uu yidhi nafiru min qadari illaahi ilaa qadar illaah ayay tanna waxay noqonaysaa yacni yudfacu qadarullaahi biqadar illaah qadarkii ilaahay baa qadarkii ilaahay lagu daafacaya noocaasay noqonaysa qadarkii ilaahay baa qaarkiiba qaarka kale lagu daafacayaa oo qadarkii ka bixi mayso waata ku soo aroortay xadiis sunanka ku yimi in waxa weeye markaa nebiga la weydiiye calayhi salaatu wasalaam ruqyooyin aan isku tufno iyo ducooyin aan ku ducaysanno iyo markaa dawooyin aan isku dawayno ataruddu min qadar illaah qaala hiya min qadari illaah nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qadarka ilaahay bay ka mid tahy yacni dawooyinka laysku dawaynaayo iyo ruqyooyinka la laysku tufaayo iyo waxa weeye eh, ducooyinka lagu ducaysanayo waxay ka mid yihiin qadarka ilaahay bay ka mid yihiin waayo qadarkii waa maxay wax kastoo dhacaya ilaa yowmi alqiyaama inuu ilaahay ogaa eh, uu sii qoray oo uu doonay inay dhacaan waxa dhacayana uu abuuray taas markaa qadarkii weeyi marka waxa weeye dee kama baxayso ducada lagu ducaysanayo ama dawooyinka laisku dawaynaya ama ruqyooyinka la laisku tufaya kama baxayso wixii dhacaya ilaa yowmi alqiyaama yacni awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay abuuray waxaa ugu horreeya qalinka markuu qalinka ilaahay abuuray buu ilaahay qalinkii ku yidhi qor markaasuu ilaahay o maxaan qoraa markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama waxaad qortaa waxaa jiri doona oo dhici doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo wixii dhici doona dhammaan qor buu yidhi sidii baa qalinka ku qoray wax wixii dhacaayey ilaa yowmialqiyaame laga gaadhaayo marka saas aawadeed yacni markaa ducadii aad yo aad bay muhim u tahay waa in ilmihii lagula dadaalaa ee saaxiibbo wanaagsan in loo yeelo oo saaxiibbada xunxun laga fogeeyaa oo saaxiibbada xunxuni waxay u sababayaan dee lumitaan bay u sababayaan almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shakhsigu wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkiibuu ku sugan yahay yacni midkiina ha eego cidduu la saaxiibayo ha eego yacni waxa weeye markaa saaxiibkii xumaa in aad looga fogaada masalu jalisi saalix warjalisi suu ka xaamil ilmiski wa naafikhi ka wanaagsanna la fadhiistaa iyo ka xuna lala fadhiista waxay ka kala dhigan yihiin sidii mid miska xambaarsan oo kii wanaagsanaayo lala fadhiistay ee saalixa ahaa wuxuu ka dhigan yahay nin miski sita udgoonka miskiga la yidhaahdo nin sita oo kaluu ka dhigan yihi ka waxa weeye markaa saaxiibka xun ee lala fadhiistaana wuxuu ka dhigan yahay buufimada dabka kii buufinayo kaleu ka dhigan yihi marka kaa miskiga sitaa saddex mid weeye ama inuu ku siiyo ama inaad ka iibsato ama inaad udgoon wanaagsan ka hesho yacni mar laybood ku intifaacays kan waxa weeye markaa buufimada dabka buufinayana laba mid weeye ama waa inaad urxun ka hesho ama waa inuu maryaha kaa gubo yacni mar walba waad ku dhibaatoonays saaxiibkii xumaana saasuu ka dhigan yihi marka saaxiibkii xumaa qofkii waa saamaynayaa saas aawadee waa in laga taxadiraa ee layska jiraa saaxiibbada xunxun ubadkan laga ilaaliyaa oo saaxiibbo xun haddii loogu ogaado laga reebaa haddii saaxiibkii xumaa loo daayo waa isaguna waa la xumanaya waa la xumaanaya markaa saaxiibbadii xumaa waa in laga reebaa saaxiibada wanaagsan yacni loo dooraa waa arrin aad iyo aad u muhima ah weeye waxaa halkaas soo gelaya meelaha markaa bii'ada markaa xun ee aan fiicnayn in laga dheereeyo laga fogeeyo oo haddii waxa weeye markaa meesha fisqiga iyo xumaanta iyo gaalnimada iyo yacni ay ku badan yihiin wuxuu ilmi halis u yahay waxyaalahaas inay saameeyaan oo haddii gurigii xataa uu wanaagsan yaho waalidadii ay fiican yihiin dee markuu dabaddii u soo baxo shaarici u soo baxo oo waxa weeye uu arko qaawanaanta iyo waxa ka jira uu arko waxa weeye markaa xumaanta iyo gaalnimada iyo siday u faafsan tahay iyo ibaaxiyada iyo in qofkii markaa waxa wax loo diidaya aanu jirin iyo xorriyada markaa dhammayska tirana dadka la siinaayo la odhanaya wax alle waxaad doontaad samayn kartaa cid kale ha u aaba yeelin maskaxdaada ku soco caqligaaga ku soco sida hadda gaalada lagu barbaariyo ubadka yacni tan noocaasoo keliya waa arrin markaa xun waana arrin ka qayb qaadanaya ilmihii inuu xumaado u sababi kara saas aawadeed xil wuxuu saaran yahay waa waalidada laftooda aabbayaasha iyo hooyooyinka ayaa xil baa saaran xilkaa saarani wuxuu yahay in markaa meeshaa xun ay ka fogeeyaan oo meel wanaagsan ay u dooraan meel wanaagsan ay u dooraan beledada gaalada in laga soo hijroodo oo laga yimaado waxay ka mid tahay tarbiyadii wanaagsanayd bay ka qayb qaadanaysa laakiin hadduu ilmuhu ku barbaaro gaalada dhexdooda ku barbaaro iskuulladii gaalada uu dhiganayo yacni maalin walba gaal wax ku soo akhrinayo shubahaad u laqimaayo ya waxaa markaa ilmahaasi halis u yahay hadhow diinla'aan markaa inuu soo baxo waa la sheegayaa hadda markaa ubad markaa doora ahi inay markaa waxa weeye tii ay saamaysay oo qaarkood markaa waxa weye aynay waxba aaminsanaynba ubaddada qaarkood saasaa laga sheegayaa beledada gaalada ku nool inay waxa weeye qaarkood markaa mulxidiin noqdeen yaa oo qaarkood leeyahay iyagoo markaa tukanaya muuqaalka marka laga eego oo xijaabkii xidhan ayaa haddana marka ay leeyihiin markaa ma aaminsanaye waalidkan iskaga ixtiraamayaan aan iska qadarinayaan waxay la sugayaan gaalnimadooda caddaysad ka caddaysanayaan ilaa intay markaa waxa si gaara u madax bannaanaanayaan intaa horena qarsi bay ku jiraan yaa qisooyin kharaa'iba fara badan baa la sheego umuuraha ku saabsan marka waxa weeye hadduu waalidku u daayo oo dee hadhow uu yidhaahdo marka ilmuhu ha wanaagsanaado una yidhahdo muxuu sidan u noqday yaa dee adaa u sababay waayo beledkaad dejisay ee aad u doortay ee uu ku dhex sugnaa ee wax ku bartay ee maalin walba shubahaadka loo soo laqimayey ayaa waxay u sababi kartaa qaarkoodna u sababtay dee inay xumaadaanoo qaarkood gaaloobaanba ama mulxidiin noqdaan ama diintii dhaleecaynayaan ama qur'aankii caayayaan ama nebigii caayayaan ay shubahaad furayaan ay leeyihin maba aaminsanin baa waxan waxaa aaminsantiin maba qababu ku leeyahy ma aaminsanin ama waxay leeyihin qaarkood marka waxa yani inuu nebigu nebi xaqa ahaa ma aaminsani ama ilaahay inuu jiraba ma aaminsani qaar baa leh ama qur-aanku xagga ilaahay inuu ka yimi ma aaminsaniyo ma qabo de qofkii muxuu markaa faa'iidey hadduuba maal kasbado hadduu guryo dhisto hadduu xoolo yeesho ubadkiisii hadday ka dambeeyaan muxuu ka dheefo ka helay berri hadduu dhinto ubadki u soo ducayn maayaan sadaqaad u soo bixin maayaan yaa hadday laakiin ubadku wanaagsanaadaan waa u soo ducaynayaan allahuma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina waalmu'minaat muxuu ku ducaynayaa ilaahu aniga ii dembi dhaaf labadeeda waalidna u dembi dhaaf cidda iimaan kalehoo dhanna u dembi dhaaf rag iyo dumarba waa arrin cadiima ah, waa arrin weyn yaa ayaan darro waxaa cid kuu soo ducaysay inaad weydo adoo ubad dhalay ubadkii ku tabcay ubadkii ku dadaalay ku rafaaday ku dhibaatooday haddii markii dambena gaala iska qaadato ay noqdaan marka waxa weeye ubad gaalo ay noqdaan gaalnimo ku dambeeyaan gaalo waaweyn baa marka waxay ahaayeen waalidadood muslimiin bay ahaayeen hadda waxa weeye ra'iisul wasaaraha marka ingiriiska dee asalka uu ka soo jeedaa awoogii wuxuu ahaa marka waxa nin muslim u ahaa oo turki ah nin muslim u ahaa isagina waa gaal hadda markaa hogaamiyaasha gaaladu ka mid yihi min a'immati lkufri heerkaas ugu dambeeyey de maxaa laga dheefay inuu ingiriiska tago gabadh cad guursaday muxuu ka helay faa'iidadu ka helay maxay tahay obama asalka uu ka soo jeedaa wuxuu ahaa markaysa waxaa islaam buu ahaa haddana dee wuxuu ku dambeeyey waa garanaysaan waa min a'immati alkufri ayaan darra weeyi ma waxaad doonaysaa ubadkaagu inuu saasoo kale noqdo inaad beledkii gaalada u dayso ma aha ilmihii marka waxaa weeye in layha wanaagsanaado halkaana loo daayaa isma qabanayso alqaahu fi lyemmi maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa'i waxay tusaalihiisu ka dhigan tahay ruux markaa lagu tuuray badda isagoo garbaduub u xidhan garbaduub baa loo xidhay baddaa lagu tuuray markuu sii socdaa waxa la yidhi hooy hooy biyaha ku qoyn iska ilaali biyihiina ku qoynin dee ku qoyi waayaya qofka garbaduub inta loo xidhay sidaa loo tuuro baddii loogu tuuray oo la yidhi hooye ha ku qoyin biyaha shubahaadkaas markaa badda ah ee ay ubadkii dhex dabbaalanayaan haddii la yidhaahdo yaena idin saamaynin oo dheg ha u jaraq haddana markaa madrasadahoodii taga iskuulladoodii taga wax ka soo dhigta markay diimaha markaa idiin dhigayaan markaysa waxaan ka dhigta markay jinsiga idiin dhigayaan iyo sida markaa waxaa la isugu taga iyo waxa la midka iyo qurunkii qashaabiirka yadana markaa waxawa dhigta xisaska markaa waxawa yani waa lagu khasban yahay loo daayo maxaa laga filayaa ya wahal yastaqiimu dillu walcuudu acwaju harku miyuu toosnaan karaa iyadoo qorigu markaa hadh ka bixinayaa u qallocay adiladuna waxay sheegaysaa adilada sharciga ee beledada gaalada in laga hijrooday sheegaysaa ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi alard qaaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha marka in laga hijroodo beledadii gaalada ayaa markaa aayaadka qur'aanka laga qaadanaya axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaadka iyo axaadiistaasna mansuukha ma ah waayo nebigu wuxuu ihi laa tanqaicu alhijratu xataa tanqaطica atawba walaa tanqaطicu atawbatu xataa tatluca ashamsu min maghribiha hijradu ma go'ayso ilaa toobaddu godo toobadduna ma go'ayso ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo bimacnaa ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo hijradii beledada gaada laga hijroonayo waa baaqi xadiis kale wuxuu sheegaya laa tanqaطicu alhijratu maa qutila alcaduwu hijradu go'i mayso inta cadowga gaalada lala dagaalamayo inta jihaadku baaqi yahay hijraduna waa baaqi amaa xadiiska sheegaaya laa hijrata bacda alfatxi waxaa laga tilmaamayaa khusuuska maka hijro laga hijroodaan jiraynin markii la furtay dabadeed liannahaa saarat beleda islaam daara islaam sababtuna waxay tahay daaru islaam bay noqoto beled islaam bay noqotay marka macno looga hijroodaa markaa ma taal macno markaa looga hijroodaa ma taallaa laga tilmaamaya saas aawadeed adiladu waxay sheegaysaa in laga hijroodo beledada gaalada oo beledada islaamka loo soo hijroodo saasaa adiladu sheegaysa beledada gaalada in laga soo hijrooday adiladu sheegaysa aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga ijmaaca culammadu intuba culammaduna waxay ku ijmaacsan yihiin laba sharti haddii la helo in hijradu waajib tahay alimaam ibnu kasiir tafsiirka aayadda suuratu nisa ayaanu akhrinnay ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimi anfusihim aayadda ay aayadda ka dambaysa tafsiirkeeda ayuu wuxuu ku keenayaa inay culammadu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen laba sharti haddii la helo hijrada beledada gaalada laga hijroonaya inay tahay waajibatun bilijmaac inay ijmaac ku waajibtay culammadu oo dhan isku waafaqsan yihin labada shardi waa maxay waa inuunu diintii tamakunaynin oo shay sharaa'icdii diinta ka mid a waa inaannu awoodayna loo diidaayo ama lagu kaantaroolaayo shardiga labaadna waa istitaaca waa inuu awoodi karaayo inuu hijroodo labadaa sharti haddii la helo hijradu waxay noqonaysaa waajiba bilijmaac saasay noqonaysa culammadoo dhan baa isku waafaqsan khilaaf ma jiro afarta madhabood iyo culammada kaleba kulligood waa isku waafaqsanyen markaa hijradu inay waajib tahay labadaa sharti haddii la helo labadii shardina hadda waxa weeye dadka qaarkood xaasil bay u tahay tan inaanu qofku markaa tamakunayn waajibaadka shareecada lagu kaantaroolaayo ya tan noocaasa marka waxaa weye waxyaalo badan baa markaa jira waxay tahay shay xaasila tan kalena dadka qaar baa awoodi kara marka ruuxii awoodi karaa dee wuxuu ku noqonayaa sugnaanshaha uu beledka ku sugnaaday oo ka hijroon waayey mid ku dembaabayuu noqonayaa aasim ku noqonaya culamo kalena ijmaaca waa soo naqliyeen oo waa sheegeen oo waa tilmaameen ijmaacaas markaa saas aawadeed haddii la doonaayo ilmuhu markaa inuu wanaagsanaado waa in markaa waxa weeye beledada gaalada lagala soo hijroodaa laga keenaa beledada islaamka la keenaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa ku gaajoonayaan waa caynkan waa kada arsaaqda dadka ilaahay baa qoray wixii qofka loo qorayna ma seegaayo haddii ilaahay ay tala saartaan dhabna ay ka tahay ilaahay dartii inay iga soo hijroodaan ilaahay wax ka wanaagsan buu ugu beddelayaa man taraka shay'an lilah abdalahu allaahu khayran minhu xadiisu waxa weeye macnihiisu yahay baa jira ka shay ilaahay dartii uga taga nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wuxuu ugu beddelaa wax ka khayr badan hadday idinka dhab tahay ilaahay dartii inaa uga tagtaan allah wuxuu idinku bedelayaa wax idinka khayr badan buu idinku bedelaya marka waxaa loo baahan yay niyo in la yimaado meel walbana ruuxu risiqi loo qoruu ku cunaya ma soo kordhsanaayo wama min daabbatin fi alardi ila cala allaahi risquha yacni daabad kasta iyo noolo kastoo arlada kor dhaqaaqa ilaahay wuxuu isku waajibiyey inuu arsaaqaayo risiqaa loo qoray ayuu cunaya ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruucii annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu allaha wa ajmiluu fi alab nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ruuxulqudus ayaa qalbigayga wuxuu ku tufay inaan nafna dhimanayn ilaa risiqeediiyo ajasheeda ay laasato fattaquu allaha waajmiluu fi alab allah ka baqa wa ajmiluu fi alab wanaajiya doonista arsaaqda doonaysaan oo si xalaala ku doona oo si xaaraana ha ku doonina marka in allah la tala saartaa loo baahaya waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh ku kastoo allah tala saarta ilaahay waa kaafigiis waa kaafinaya asbaabta waxaad awoodi karta la kaalay laakiin ilaahay tala saaro rabbina waa ku arsaaqaya wuxuu kuu qorayna waa ku siinaya marka maal yar in lagu iibsado diintii oo la dhaafsado ma aha ubadka diintoodina yacni waxa weeye markaa la dayaco dadka marka waxaway ku sugnaanaya beledada gaaladuna halis waxay u yihiin xataa kuwan marka hadda joogaa haddii aynay gaaloobin kuway sii dhalan inay gaaloobaan marka khasaaro badan baa ka imanaya sidaas aawadeed aad yo aad marka waxa waxaweye arrinkaas loogu dadaalo sidii looga soo kaxayn lahaa beledada gaalada oo bilaadka islaamka loo keeni lahaa waa arrin aad iyo aad marka u muhiima ah. ubadka markaa salaaxooda waxyaalaha ka qayb qaadanaya waxaa ka mid a in waxa weeye aadaabta wanaagsan in la baro aadaabta sharciga ah in la baro ayaa ka mid a hadday tahay aadaabta yacni cunitaanka tacabitaanka cabbitaanka ta marka waxa weye hadalka ta fadhiga ta isti'daanka iyo idan qaadashada ta salaamta yacni mid walba nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilmo yar oo wax la cunayey ayuu wuxuu yidhi ya ghulaam sami illaah wakul biyamiinik wa kul mima yaliik wiilow sami illaah ilaahay magacowbo bismi illaah dheh yacni magaca ilaahay ku bilow markaad wax cunayso wa adabu alakli wa adabu ashurbi in magaca ilaahay wax lagu cuno magaca ilaahay wax lagu cabo wa kul biyamiinik midigtaada ku cun ilmihii waa in loo diidaa bidixda inuu ku cuno waa in lagu barbaariyaa midigta inuu ku cuno wa kul mimaa yaliik halka ku soo xigta ka cun dad haddaa wax wada cunaysaan yaa wuxuu idhi ilmo yar baan ahaayo gacantaydu waxay ku wareegi jirtay buu xeedhada marba gees baan ka qaadan jiray buuri markaasuu nebigu ila hadlay buuri markaasuu yaa ghulaam usami illaah sami illahna waxaa loo jeeda qul bismi illah sida riwaayo kale kusoo aroortay bismi illaahi dheh marka adabulakli iyo shurbi markuu wax cunayo ama wax abayo inuu ku bilaabo bismi illaah markuu dhammeeyana inuu ku khatimo alxamdu lilah hadduu ilaawo waa in lagu barbaariya inuu yidhaha bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi wuxuu ilaaway markii ugu horraysay inuu markaa magaca ilaahay xuso oo bisimka u qabto dhexduu ka xasuusta ama la baraarujiyey waa in la baraa inuu yidhahdo bismi illaahi fii awalihi wa aakhirih ya aadaabta markaa hadalka waa in la baraa oo dadka inaanu caayin inaanu dhaleecayn inaanu aflagaadayn yani inuu ku yani markaa ilaaliyo ixtiraamo dadku markay hadlayaan inuu dhegaysto markuu hadlayo si wanaagsan u hadlo ka edebsado dadka markaa ka waaweyn yani waxa weeye waa aadaabtay ka midta kabir kabir inaan wax xaman inaan wax caayin inaan wax dhaleecayn cayda waa in lagala dadaalaa ilmaha caydii loo dhaleeceeyaa beenta iyo xanta iyo cayda iyo aflagaadada waxyaalaha noocaasoo kale waa in markiisa waxa laga reebaa aadaab wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan lagu barbaariyaa carrabkiisu u noqdaa carab dhowrsoon aan wax caayin laakiin waxa weeye dee waalidku waa inaanu marka caayin oo marka hadduu waalidkii arko yacni isagoo isagu wax caayayo wax dhaleecaynaya ilmihiina de waxa weeye caydiiyo dhaleecadii waa u fududnaanaysa runta waa in la baraa sidqiga yacni been waa inaan lagu barbaarin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay gabadh marka waxa weeyaan yacni ilmo yacni sidii wax marka inay wax siinayso kale markaa u muujinayso markaasaa wuxuu kuhi low lam tuctihi shay an kutibat calayka kadba haddaad siin weydo been baa laguu qorayaa hadduu arko waalidadii oo been sheegaya ilmihiina beentii waa u sahlanaanays waa in beentii markaa iska jiraan qudwo saalixa waa inay u noqdaan istiidaanka waa inay baraan oo inta uu yar yahay yacnii awqaadan marka waxaa weeye cawraadka ah waa inuu markaa waxa baraan markaa inuu ka idan dalbaan aabbaha hooyada ama aabbaha ama hooyada markay u soo gelayaan waa inay idan dalbaan yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum aladiina lam yablugu alxuluma minkum halaaa maraat waa kuwaan qaangaadhka ahayn baa saddexda goor idan dalbaya min qabli salaati alfajri waxiina tadacuuna hiyaabakum min aldahirati wa min bacdi salaati alcishaa salaadda subax ka hor iyo wakhtiga gadiidkii ee markaa qayluulada iyo salaada cisho dabadeed saddexdaa goor ha idinka idan dalbaan baa leeyahy kuwa la odhanaya waa kuweye waa kuwii yaryaraa aan qaangaadhka ahayn kuwa qaangaadhay iyaga waxaa leey mar walba iyagu ha idan dalbaan waidaa balaga alatfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu kama stadana aladiina min qablihim markay qaangaadh noqdaan markay hooyadood u soo gelayaan markay walaaladood u soo gelayaan markay walaashood u soo gelayaan markay eeddadood u soo gelayaan waa inay ka idan dalbaan cabdullaahi bni cabbaas ayaa nin wuxuu weydiye u yihi hooyaday waxa weeye waa way gabowdo waa da waa cad oo kale igama maaranto mar walba miyaan ka idan dalbayaa markaasaa cabdullahi bnu cabbaas wuxuu ku yidhi haddaad doonayso cawradeeda inaad aragto waxbaa ka idan dalbin yani wuxuu u leeyahay hadalkaa uu ku adkeeyey cibaarada nin doonayo hooyadii inuu cawradeeda arkaa dee ma jiro saas aawadeed wuxuu u jeedaa mar walba ka idan dalab si aanad cawradeeda u arag calaamad haddii loo yeelo la yidhahdo albaabku hadduu ballaqan yahay waad iska soo geli kartaa ama daahu hadduu laaban yahay waad soo geli kartaa laakiin hadduu sii daysan yahay ama ceshan yahay maya ilaad idan dalabto dhibi kuma sugnaa marka laakiin albaabkii la iska soo riixo dalaq iska soo yidhaahdo waa arrin qalad ah waana tarbiye qaldan xadiis baana ku soo arooray tilmaamaya yacnii inuu yacni waxa weeyaan saxaabada qaarkood nebigu sala allahu aleyh wasalam oo ku yidhi waxa weeye yacni daahu hadduu laaban yahay waad soo geli karta ilaa aan kaa reebo aan kudhaha joog calaa kulli xaal aadaabta wanaagsan in la baraa aad iyo aad bay muhim u tahay oo u fiican tahay akhlaaqda wanaagsan baana laga qaadanayaa oo laga dheefayaa taasna waxay ku imanaysaa qudwo wanaagsan in loo noqdo wax wanaagsan la tuso wax wanaagsan loo horseedo ayay markaa waxaweyan yacni ku dhacaysaa haddii laakiin marka uu yidhaahdo aabbihii sigaarka isoo iibi oo isaga u dirto markaa sigaarkii ama u dirto qaadkii ama u dirto wax xaaraan oo kale markaa u dirto dee wuxuu ka caado yeelanayaa isaguna xaaraantii inuu la yimaado oo xaaraanna waynu ku adeecin ubadku waaliddada sida kale wayna ugu samafalaan ugu dadaalaan oo birrigooda iyo samafalkooda ku dadaalaan laakiin wax xaaraana cidnaba laguma adeeci karo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq cala kulli xaal in la dadaalo ayaa habboon ilaahayna la baryo baryada ilaahayna waa acdamu cawn waa kaalmadii ugu weynayd weeye markaa baryada ilaahay yaan la fudaydsan aad ha loogu dadaalo allahna aad ha loo baryo ilaahay anoo islaaxiyo ubadka allaahuma aslix duriyatana allahuma aslix duriyatana allahuma aslixna waaslix duriyatana wawafiqna lima tuxibh watardaa allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aalih wasaxbih wasalam